alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcalaa aali muxamed rabi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisani yafqahu qowlii qaala almualifu raximahu llah baab lcadfi waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii mutamimat lajruumiya gaar ahaan juskii dambe tawaabicda baynaynu ku guda jirnay marka waxaynu soo qaadanay kii koowaad ee tawaabicda ka mid ahaa kii labaad ee tawaabicda ka mid ahaa ayuu caawa sheekhu raximah llahu tacaala doonaya inuu halkan inoogu tilmaamo wuxuu yidhi baabulcadfi ay haadaakani baabulcadfi cadafka baabkiisii weeyi walcadfu cadafku nawcaani ay duu nawcayni laba nooc mid u saaxiib a weeye ama walcadfu cadafku nawcaani laba nooc weeyi cadfu bayaanin cadfu bayaan weeyi wa cadfu nasaqin cadfu nasaq weeye markaa cadafka min xayu luqa haddii aynu tilmaano kitaabkuna waa idiin qorayay waxaa la yidhaahdaa alrujuucu ila shayi bacda alinsiraafi canhu waa in shayga loo laabto intii markii hore laga gadoomay kadib alrujuucu ila shay shayga xaggiisa waa in loo laabto oo lagu noqdo bacda alinsiraafi canhu intii markii hore laga tegay ee laga gadoomay kadib ayaa shayga loo laabanaya haddana luqa ahaan saasaa lagu yidhahdaa cadafka ama min xayu lisilaax waa laba nooc mid waxaa la ydhahdaa cadfu bayan midna waxaa la ydhaahdaa cadfu nasaq maisla fahni waa labadaasun waa cadfu bayaan iyo cadfu nasaq tacriifkiina min xayu laga waynu tilmaano waa alrujuucu ila shayi bacda alinsiraafi canhu facadfulbayaani cadfulbayaanku huwa cadfulbayaanku ataabicu ka raaco weeyi limaa qablahu waxa isaga ka horeeya taabicaasoo almushbihu u eg oo shabaha linacti nactiga shabaha fii tawdiixi matbuucihi ka u raacayo caddayntiisa ayaa uu ka shabaha in kaana haddii uu yahay ay huwa matbuuca u raacaya macrifatan macrifa haddii uu yahay wadaalika tusaale naxwi qowlika wa odhaahdaadiyo wixii lamid a ah tidhi aqsama waxa dhaartay billaahi ilaahay waxa ku dhaartay abu xafsin abu xafsin ayaa dhaartay cumaru ahaa cumaru ahaa baad odhanaysaa waa bayaan le wa takhsiisihi wa takhsiisihi ay wa takhsiisi lmatbuuci matbuuca uu raacayo khasiisidiisa ayaa uu ka shabahaa nactiga in kaana hadii uu yahay ay huwa matbuuca u raacayaa nakiratan nakiro hadii uu yahay wadalika tusaale naxwi qawlika waa odhaahda adiyo wixii lamid a ah, tiri haadaa kani fatam khaatamu waa faraal ama waa fargal xadiidun bir ah xadiidun bir ah birafcina aad ku tidhaahdide oad xadiidun tirahdid waayo waxay noo soo maray in la nasbiyaa way noo soo martay oo tamiisnimo lagu nasbiyaa soo ma in la khafdiyaana way noo soo martay de tusaalahan soo ma oka marka haddaad rafcinaysid nabiga maxaad samaynaysaa dee waxaad uga dhigaysaa cadfubayaan baad ka dhigaysaa wa yufaariqu waa faaruqayaa ay huwa cadfubayaanku annacta nactiga waxa uu kaga faaruqayaa oo uu kaga duwanaanayaa fii kownihi ay fii kowni cadfilbayaani cadfulbayaanka ahaanshihiisa jaamidan uu yahay mid qalalan jaamidkaasoo hayra mu'awalin mid la awilaya hayrkii a ah bimushtaqin mushtaq lagu awilaayo wanactu nactiguna mushtaqun mid lasoo dhambashay weeyi aw muawalun mid lagu awilayo weeyi bimushtaqin mushtaq ayaa lagu awilaya wa yuwaafiqu waa waafaqaya ay huwa xadfu bayaanku matbuucahu kau raacayo fii arbacatin afar dhexdood ayaa ku raacaya arbacadaas oo min casharatin toban ka ahaatay fii waaxidin mid buu ku raacaya waaxidkoo min awjuhi licraabi icraabka awjuhdiisa ka mid ah awjuhda athalaatati saddexdaa fii waaxidin mid ku raacaya waaxidka oo min atadkiiri wataniihi tadkiirka iyo taaniiska ka mid a wa fii waaxidin mid buu ku raacayaa waaxidka oo min atacriifi watankiiri macrifada iyo nakirada ka mid a wa fii waaxidin mid buu ku raacayaa waaxidkaoo min alifraadi mufradnimo a ah iyo wataniyati labayn a ah iyo waljamci jamcin ah wayasixu waxaa asaxaya fii cadfilbayaani cadfulbayaanka dhexdiisa waxaa ku asaxaya an yucraba in la icraabo ay huwa cadfubayaanka badela kullin min kullin in la icraabo ayaa asaxaysa fi lhaalibi ay fii haalibi isticmaalihim isticmaalkooda sida ku faraha badan leh waayahay waxaynu tilmaamnay cadafka min xayu luga waynu tilmaamnay kumana laabanayno min xayu isilaaxna labaa loo qaybiyaa sheekhaana ka jawaabay waa cadfu bayaanin wa cadfu nasqin cadfubayaanka tacriifkiisiiba haddana kuu tilmaamay oo cadfubayaanka waxaa la idhahdaa ataabicu waa raace taabic haddii aad maqashid waa jinsi waxa soo gudagelaya tawaabicda oo dhan baa ku guda jira haddaad taabicba maqashid waayo de iyaguna waa tawaabic soo ma haye almushbihu linactina waxaa baxaya nactigii nactigii baa baxaya waayo mushabahu bihiga iyo mushabaha wax la mushabaha la shabahayo iyo mushabahu bihiga wax lagu shabahaya labay kala yihin lakin de wuxunbay iskaga mid yihin ma markaa maxaynu nidhi iminka muxuu ku leeyahay lafdiga u fiirso almushbihu linacti nacti buu shabaha buu yidhi mar hadduu nacti shabaho maxaynu kala maxaynu garanaynaa ya de inuuna ahayn baynu garanaynaa sooma inaynu ahayn baynu garanana idan lafdiga laftiisa almushbihu linaxti aynu nidhi naxtigii baa ku baxaya waayo liana shibha shayi hayruhu shayga ka shabahay waa hayrkii wey ya mushabahu biiga iyo mushabahu dee labay kala yihin laakiin waxay iskaga mid yihiin baa jira oo sababaa la iskaga shabahaya soo ma waxay ka dhigan tahay marka isaga oo yidhi sheekhu huwa taabicu waa raace taabicaasoo hayra nati nati aan ahayn saasaynu ka fahmaynaa sheekh haye halka almushbu linacti maxaa ku baxay nactiga laftiisaa ku baxay fii tawdiixi matbuucihi ka uu raacayo cadayntiisu ka ku maxaa ku baxaya halkana baqiyatu tawaabic tawaabicda inta kale oo soo hadhay ayaa ku baxaysa waayo tawaabic ha waxna ma caddeeyaan waxna ma khasisaan iyagu tawaabicdii kalena halkaasay ku baxday marka cadfu bayaanku nactiga waxyaalana way way ku kulmaan waxyaalana way ku kala tagaan waxyaalaha ay ku kulmayaan waxaa ka ah tawdiixa nactiguna muxuu faa'ideyn jiray dee tawdiix buu jiray nactiguna soo ma waxaa kaloo nactigu jiray takhsiis buu faa'ideyn jiray idan cadfu bayaanku takhsiisna waa faa'ideeya tawdiixna waa faa'ideeya waa waxyaalaha ku kulmaan ay wadaagaan laakiin mid u fiirso tawdiixaasi iyo takhsiiskaasi farqibaa udhexeeya labada tawdiix tawdiixa cadfu bayaanku sheekha inoo tilmaame yuudixu almatbuuca nafsah ka matbuuca ee la raacayo naftiisu muu cadaynaya daatadiisa daatadiisa unbuu cadaynaya oo hadda markaan ku yidhi aqsama bilaahi abu xafsin cumaru cumarudani waa cadfu bayaan soo ma dee cumar abu xafsigan unbuu cadaynaya daatadiisa ee macno kale ma tilmaamayo ma macno kale u tilmaamaya la laakiin tawdiixa nactigu wuxuu caddayn jiray isagu macno ku dhex sugan la raacayo maxane ku dhex sugan matbuuca la raacayo waayo markaan ku idhaahdo jaaa zaydun zayd baa yimid zaydkii alkariimu alkariim waa nacti nactigani muxuu caddeeyey tilmaan iyo macne ku dhex sugnaa zayd oo ah sifatulkaram masle bane markaa tawdiixaasi ay wax caddaynayaan isku mid ma noqonayo mid daatadii unbuu caddaynaya midna wuxuu caddaynayaa matbuuca hore ee la raacayo macne ku dhex sugan buu caddaynaya marka waxyaalaha waa ay ku kulmaan waxyaalaha ay ku kala tagaanna waxaa ka mid ah cadfu bayaanku waa jami waa jami oo mushtaqna isaga laguma awilayo nactiguna waa mushtaq ama waa muawal bilmushtaq waa waxyaala ku kala tegayaan bu kamid yahay saxiix wala la waa basiid bay la tahay waxyaalaha kale iskaga midka noqonayaan waxaa ka mid ah nactiga xaqiiqigii mancuudkiisa muxuu ka raaci jiray ya afar buu toban ka raacaya sooma kanna waa la mid cadfubayaanku horta waa cadfubayaanka ka hore u caddaynaya waxa la dhahaa mubayan waa la caddeeya cadfubayaanka laftiisana waxa la dhaha mubayin caddeeyaa la dhahdaa ama bayaan baa la dhahdaa saxiix walala matbuuca hore u raacayo wuxuu ka raacayaa afar buu isna toban ka raacaya halkaana mayna iska waafain waa waxyaala halkaasina iska waafaqaan bay ka mid tahay oo tusaale markaynu nidhaahno aqsama bilaahi abu xafsin cumaru abudani waa maxay awjulicraabkii muxuu ka haystaa rafco macrifiya nakirana macrifo haye tadkiir iyo taaniisna tadkiir haye ifraad iyo tasniya jamacna ifraad muna afarka waafiqin marka afar buu ka waafaqay sheekh wuxuu ka waafaqay afar buu ka waafaqay waaya tusaalaha dambe ee haada khatamun xadiiduna nakiradun baa isbedelaysa de nakiranimadu baa isbedelaysa isna afar buu ka waafaqay markaa khulaasadiis waa maxay cadfu bayaanka iyo nactigu waxyaalana way ku kulmaan waxyaalana way ku kala tagaan waxyaalaha ay ku kulmayaan waxaa ka tawdiixnimada iyo takhsiisnimada iyo raacitaanka mid kasta uu ka raacayo ka ka horeeya afar waxyaalahay ku kala taganna waxaa kamid ah waxyaalahay ku kulmaan xitaa waxaa kamid a ah, nactigu wuxuu gaar ku yahay asmaada soo ma cadfu bayaanka asmaadu u gaar ku yahay oo waxyaalaha gaarka leyihin ay ku kulmayaan iyagu waxyaalahay ku kala tegayaanna waxaa kamid a ah, cadfu bayaanku waa jaamid nactiguna waa mushtaq maynantaas iska caddayn waa iska cadday masalada dambe ee sheekuu baraarjiyu kuri wa yasixu fi cadfi lbayaani an yucraba bedela kullin min kullin fi lhaalibi waa qaacidadii aynu hadal qaadi jirnay mar kasta aynu odhan jirnay maa saxa bayaanan saxa bedelan ila fi masalatayn halkay odhan jireen weeyaan wixii bayaan noqdaa bedelna waa noqdaa wixii cadfu bayaan noqdaa bedelna waa laga dhigi karaa ilaa laba masale mooyaane saasay odhan jireen maa saxa bayaanan saxa ila fi masalatayn wixii bayaan noqdaa bedelna waa noqdaa ilaa laba masalo mooyaane labada masalo ta koobaad ee bedelnimadu ay mamnuuca noqonayso ee bayaanku waajib noqonaya waa ida mtanaca ixlaalu thani maxal alawali waa marka ay mamnuuc noqoto ka labaad in uu dego ka hore booskiisa ismiga labaad ismiga labaad waa kaynu u soconee bayaanka noqdee inuu ka booskiisa degaa mamnuuc bay noqonaysaa markaa waxaa waajib noqonaya in bayaan laga dhiga bedel mamnuuc buu noqonaya tusaaleyaal badan baa ka suuragala hal tusaalahan kaaga soo qaato ya zaydu alxaariu ka waran yaa zaydu zaydow alxaaria ah cadfubayaan anun bay ku banaan ma odhan karno ya zaydu zaydow alxaariu xaarisow ma odhan karno sababta isweydiya adaba yaa zaydu alxaarisu hadii aynu nidhaahno waynu bedelaynaa waxa ka dhalanaysa oo maxaynu odhan jirnay ya ana caamil ataabici huwa caamilu lmatbuuci ila albadela fainahu biniyati takraari lcaamil so qaacidaha hore mayna soo qaado isaga caamilka haddaynu bedel ka dhigno hadda caamilka soo noqonaya wa ayo wa ya maxay noqonaysa marka yaa zaydu zaydow yalxaarisu xaarisow yalxaariu markaynu nidhaahnana lam yajuz ma banaano lima limaada liana ya wa al laa yajtamicaani al iyo ya ma kulmi karaan al iyo ya ma kulmi karaan halkana maxaa ka dhalanaysa inay ku kulmaan shay al wata haddaad doonaysa inayd u dhawaaqdid ayuha baa loo adeegsada ayuha anabiyu ayuha alinsaanu soomad arag ayuha annaasu shay al wata haddaad doonaysa inayd u dhawaaqdid lafdiga ayuha baa la adeegsada iminkana ya baad adeegsatay soo idan liana ya wa al laa yajtamicaani maba kulmi karaan maadaama ayna kulmi karayn maxaa caynoobaya inaynu ka dhigno un bayaan bedelnima mamnuuc bay noqonaysaa masle fahni qaacidada ya ma aad ka sheekh u fiirsatid masalada koowaad waa maxay wa ida mtanaca ixlaalu thani maxal alawali waa inay mamnuuc noqoto ka labaad inuu fadhiisto oo uu dego booska ka hore tusaalean waan ku siiya waxaan ku uhi ya zaydu iyo alxaariu alxaariu dani cadfubayaan ubaa ku banaan bedel noqon mayso sababta oo ah haddaynu nidhaahno waa bedel ka hore mubdelu minhugaa wax laga bedelayo caamilkiisii baa soo noqonaya caamilkiisiina waa ya kadibna waxa kulmi ya iyo al kulmi fi luqa alcarabiyana kula kulmaan liana ya wa al laa yajtamicaani qaacidaasa imanaysa meesha masle fane oo basiid bay la tahay masalada labaad waa idaa kana dikruhu waajiban waa marka ay waajib noqoto in la sheego cadfubayaanka in la sheega waa waajiba waa waajiba haddee laga tago hawshu ka kac bay noqonaysa idaa kaana dikruhu waajiban tusaale aad ku fahmi hindun qaama zaydun akuuhaa ka war hindun hinda qaama zaydun zayd ayaa istaagay akuuhaa ah hindo walaasheed ah haye hindo walaalkeed ah akuuhaa ay akuu hindin hindo walaalkeed ah hindun waa mubtade qaama waa ficil maadi zaydun waa faacil akhuhaadan waa cadfu bayaan miyaynu ku bayaaminanaa zayd soo ma zayd baynu ku bayaaminanaa sheekh soo ma bedel ma noqon karo bedel haddaynu ka dhigno iminka eeg qaama zaydun akhuhaa jumladan waa khabariya soo maade ila hindun baa mubtadaayda raabitkas ku xidhayaana waa maxay akhuhaa damiirka ku jira weeya waa akhuhaa damiirka ku jira waan isla garanay lata inta haddaba haddaynu nidhaahno bedel aan ka dhigno waxa dhalan inaynu nidhaahno hindun hinda qaama zaydun zayd baa istaagay akhuuhaa baa istaagay qaama akhuuhaa baa istaagay haye jumlada dambe ee qaama akhuuhaadu maxay noqonaysaa marka ya jumla mustaqilay noqonaysaa jumle madax banaan bay noqonaysaa ila waa madax banaane idan maxaa ka dhalan jumladii khabarka ahayd ee ahayd qaama zaydun in raabid laga waayo jumladu markay khabar dacsana maxaa shardi u jiray in raabid ku jira soo markaana raabid baa jumladii laga waaya shardiidil baa meesha ka baxay soo ma si ayna hawshaasi u dhalan waxaa waajib noqonaysa in laga dhigo cadfu bayaan ee bedel in laga dhigaa banaanaan mayso taana ma isla waa basiir labada meelood baa markaa laga soo reebaya qaacidada ah maa saxa bayaanan saxa bedelan ilaa fi masalatayn waana iska xifdidaan masalada koowaad waa maxay masalada koowaad waxa ay tahay ida mtanaca ixlaalu thani maxal alwali maslada labaadna waa maxay waa idaa kaana dikruhu waajiban waay waa basiil bay la intaasi laqmada waxba ku cilminayda man iska fududayn aad bay ufududahay ka soco halka cadfu bayankii baan kaga baxnay wa ama cadfu nasaqi cadfu nasaqi fa huwa cadfu nasaqu ataabicu raacaha weeyi waxa ka horeeya raaca alladii taabicaasoo yatawasadu u bartamaysto baynahu ay bayna taabici raacaha wa bayna matbuuci iyo kala raacayo xarfun xaraf ayaa dhaxaysanaya xarafka oo min haadihi tani ka mid a tan alxuruufi a xuruufta alcasharati ee tobanka a weeye xuruuftani alwaaguwa weeyi walfaau faa weeyi wauma uma weeyi waxataa weeyi waam weeyi waaw weeyi waimaa weeyi wabal weeyi walaa weeyi walaakin weeyi waa intiajrumige cadfu nasaqa tacriifkiisa maad doonaysaa ha waa taabic taabicisna maxaa ku baxaya mar haddaynu nidhi waxay nagaga baxaya waxa weeye waa jinsiyo tawaabicdii o dhan baa soo gudagalay alladii kaasoo yatawasadu u bartamaysanaya baynahu iyo wa bayna matbuucihi xarfan xaraf ayaa udhaxaynaya xarafka min hadihi xuduuf cashara tobankan ka mid ah alladii yatawasadudayninina maxay naga baxaya baqiyatu tawaabic tawaabicda kale oo soo hadha o dhan taabica iyo matbuuca wax udhexeeya ma jirade mana saxiixayn alcasharatida uu kuyihi asaxiixu anahaa tisca sida saxiixa xuruufulcadafku sagaal weeye waayo imaada ayaa laysqaadin doonaa qowlka raajixa wuxuu ku leeyahy cadfulnasakh haddae waa taabic waa raacay isaguna waxa ka hor ayuu raacaya hase yeeshee midaan kuu raaciye isaga taabica ah iyo matbuuca hore u raacayo xuruuf ayaa udhaxaysa macnay waa intaa maad fahmin xuruuf ayaa udhaxaysa oo isku xidhaysa de nasaq isku xidhaysa fahan macnaha nasaqi waa maxay nasq bifatxi siin waa ismu masder bimacna mansuuq baana loo jeedaa nasaqtu lkalaama ansuquhu bimacnaa cadaftu bacdahu calaa bacdin bar baan barkii ku cadfay wey masderkiisuna waa taskiin nasi weya nasi inkastoo qaarkood ay leyin waa nas laftiisu waa masder ay leyihin ismi masder maaha ay leeyihiin waayahay haddaba cadfu nasakha iyo cadfu bayaanka wax farqi ma u yaala mise uma yaalo me u yaallaa farqiga u yaallaa waa maxay cadfu bayaanka taabic buu ahaayo matbuuca u raacayo waxba umay dhexayn ama cadfu nasakha miyaa waxbaa udhexeeya waa mid labaada cadfu bayaanku wuxuu gaar ku ahaa asmaa'ada cadfu nasakuna macal afcaashu gelaya mea basidan waa furuuda udhexaysa kamid tahay haddaba tobankan xaraf sida saxiixa ah, imaada ka tuura sagaalkan labaa loo qaybinaya labada kuu qaybiye sheekha qaybiye eeg fa sabcatu toddobada kama baxayno sheekh waa waxa kitaabka ku qoran kitaabkan waa kitaab muhiima fa sabcatu toddobada toddobada alwalu ee hore takhtadii waxay keensany hiya sabcadu atashriika bay keensan wadaajin fi licraabi icraabta la wadaajiyo ayo taabica iyo matbuuca walmacnaa iyo macnaha in la wadaajiyo ayo taabica iyo matbuuca whalaaatu saddexda halaatada albaqiyatu soo hadhay taqtadii waxay keensani ay hiya halaaadu atashriika wadaajin taabica iyo matbuuca la wadaajiyo fi licraabi icraabta un faqad oo keliya macnaha la wadaajin maayo fain cadafta haddii aad cadaftid bihaa xuruuftan calaa marfuucin mid marfuuca haddii aad ku kor cadaftin rafacta waad rafcinaysaa e ay ilmacduufa ka macduufka ee la cadfayo waad rafcin aw calaa mansuubin mansuubaad ku cadaftay nasabta waad nasbini e ay ilmacduufa ka aw calaa makfuudin mid la khafdiyey baad ku cadaftay khafadta waad khaftin ay ayilmacuufa ka la cadfayo aw calaa majzuumin mid la jasmiye baad ku cadaftay jazamta waad jasmin ay ayilmacuufa ka la cadfayo wadalika tusaal naxwu qawlihi tacaala wasadaqa run ayaa u sheegay allahu alle iyo warasuulu rasuulkiisu run ayaa ay sheegeen wamankii kasta yutica deecay huwa manku allaha ilaahiy warasuulahu rasuulkiisa aaminuu rumeeye bilaahi ilaahay rumeeye warasuulihina rumeeya wain tu'minuu allah haddii aad rumaysaan oo watataquu allah aad ka yu'ti waa siin allahkum idinka ujuurakum ajaradiina ayaa uu idin siin walaa yas'al weydiisan maayo ay huwa rabbikum idinka amwaalakum xoolihiina iyo hantidiinana ah, waayahay wuxuu ku leeyahay xuruuftan sagaalka ah ama tobankaba ah sida sheekh u raaco laba loo qaybinaya labada loo qaybinayaa toddobada hore waa ka bilow sheekh waxaad ka bilaabaysaa wowda waxaanad ku joojinaysaa imaada toddobadaasi waa ima iyo wowda inta udhaxaysa laba arrimood bay keenaan labada arrimood ay keenayaan waxa weeye maa yaqtadi tashriik athani lilwali fi awjuhi licraabi min rafcin wa nasbin wa naxwihima taabica wax raacayo oo ka dambe ah, iyo matbuuca la raacayo oo ka hore ah, laba arrimood bay ku wadaajinaysaa labada arrimood waa maxay awjuhulicraabkii way wadaajinaysaayo taabica dambe matbuuca hore ayaa uu ku raacaya hadduu matbuuca hore uu marfuuc yahay taabicana waad rafcin hadduu mansuub yahay taabicana waad nasbin hadduu mafud yahay taabicana waad khafdin hadduu majzum yahay taabicana waad jazmin waa xaggaasi waa halka lagu yidhi fi raabi halkuu ku yidhi weeyaan raabta wadaajinteedu waa sida waa wal macnaa ma fahamsan tahay macnaa sheekh wuxuu u jeedaa min nafyin wa ibaatin min nafyin wa ihbaatin waa nafyi iyo ihbaat bu uga jeedaa macnaha hore haddii aad u sugtay xukun ah ihbaat ka dambana ihbaat baad siin ka aad xukun nafyi a ka dambena nafyi baad siin mayla fahamtay tusaalaad wax ku fahmiya eeg qaama zaydun ama jaaa zaydun wa camrun baa tidhi jaaa zaydun wa camrun tan imika zayd waa maxay waa matbuucii la raacayay camarna waa maxay waa taabicii wax raacayay wowdana waa maxay waa arfu cadadkii u dhexeeyey wowdani maxay keenaysaa laba arrimood kan dambe oo camar ii ka hore inuu ku raaco xagga icraabta dee zaydun waa marfuuco camarna rafci waxaa kale oo u keenaya arrin labaadoo xagga macnaha oo waa maxay ka hore haddaad siisay xukun sugnaanshaa oo ihbaat ah ka dambana waad siin iminka zayd maxaad usugtay maji imaansha soo maa camarna u usugtay way wadaajinaysa misle fanaynta waaya qaybta labaadna wa waa saddexda dambe waa laad iyo bash iyo laakinta weeyaane waxay noqonayaan iyagu maa yaqtadii tashriika thani lilawali fi awjihi licraabi duna almacna keliya waxay wadaajinayaan saddexdaa dambe icraabta ka hore hadduu marfuuc noqdo ka dambe taabicana marfuuc baad ka dhigaysaa awjulcraabki waad ku dureerinaysaa haye laakin macnaha ma wadaajinayso macnaha waa maxay min xayu ibaat wanafyi sooma nafyi iyo ibaat iyaga kuma wadaajinaya waxa suuragalaba likhtilaafi mutacadifayni fi nafyi walibaat haddaad doontid ka hore waxaa siin xukun a sugnaasho ka dambana waxaa siin xukun a nafyi haddaba labadaa dama maxay faa'ideynayaanuun taabicu inuu ku raaco matbuuca hore awjuul icraabkii uun laakiin macnaha oo ah xagga isbaatnimada iyo xagga nafyinimada ma faa'iideeyaan iyagu ma keensadaan ma isla bahni wax adag kuma jira marka ma wax adag baa ku jira maya fasabcatu toddobada toddobada alwalu ee hore taqtadii waxay keensanaysaa ay hiya sabcadu atajriika wadaajin ayay keensanaysaa la wadaajiyo taabica iyo matbuuca fi licraabi icraabta walmacnaa iyo macnaha oo nafyiga ihbaatka loo jeedo wthalaatatu saddexda halaatada albaaqiyatu soo hadhay taqtadii waxay keensani hiya halaathadu atashriika wadaajin la wadaajiyo taabica iyo matbuuca fi licraabi icraabtahum faqad oo keli ah haddaba fain cadafta haddii aad cadabtid mukhaadab yahow bihaa xuruuftan calaa marfuucin mid marfuuca haddii aad ku kor cadaftid rafacta waad rafcinaysaa kala cadfaya ee macduufa ana haye aw calaa mansuubin nasabta aw calaa mahfuudin khafadta aw calaa majzuumin jazamta tusaalow kuu keenay wasadq allahu warasuluh wasadaqa allahu warasuuluh waa ismi ismi lagu cadfayo xaalatu rafcana jooga sadaqa waa ficilkii maadi allahu waa faacil wowgu waa xarfu cadaf rasuulna waa macduufkii la cadfayey yaa lagu cadfay allahu baa lagu cadfay ya maxayna ka raacday awjuhul icraabki rafcay ka raacday xukunka loo sugayna waa maxay waa ihbaatu sidqi lilahi warasuulihi weeyi labada maxaa loo sugay run ayaa loo sugay ficilkii oo marfuuca sheekhu inoomu tusaalin laakin shaarix ayaa inoo tusaalaynaya yaquumu waa kacaya wayaqcudu waa fadhiisanaya zaydun zayd aayad qur'aana wallahu yaqbidu wayabsudu waa laba ficiloo marfuuco laisku cadfay ismigii oo mansuubo mansuub lagu cadfay wa waman yuic illaaha warasuulah allaha waa matbuucii la raacayay rasuulkuna waa taabicii wax raacayo waa laisku cadfay mansuubnimay wadaageen maxaana loo sugay ateecitaan in allah la ateeco rasuulkana la ateeco ficilkiina miyaa inoomu tusaalayne uxibu an tajtahida watafuuza ama aayadda quraanka aanka yuriidu llahu liyubayina lakum wayahdiyakum halkaynu ku cadfayna liyubayina ilaanta lam tacliile ismigii oo la cadfay oo ismi kale lagu cadfay oo khafdo jooga aaminuu billahi warasuulih wa rasuulihi waa taabici bilaahina waa matbuucii la raacayay jarbay wadaageen soo ma aragtid lilahi mulku samaawaati waalardi ficil miyaa khafda ma galo dee ma la khafdiya ficilka la ficil ficil lagu cadfay oo xaalatu jasmo jooga waa lam yaqum wayaqcud zaydun lam yaqum wayaqcud zaydun wey haye cadfaya aayad qur'aanu inoo keenay wain tu'minuu watattaquu intu waa shardiyadii tu'minu waa ficlu shardigii calaamada jasmaduna waa xadfu nuunka watataquuda waxaa lagu cadfayaa tu'minuu oo ficlu shardiya iyadna waa la jasmiyo xadfu nuun baa lagu jasmiyey mana saxayn haye yu'tina waa jawaabu shardigii xadfa harficilaa lagu jasmiyey oo waa ya weeyi kaafku waa mafcuulkii koobaad ujuurakumna waa mafcuulkii labaad walaa yas'alkum ta dambe lafteeda waxaa lagu cadfayaa yu'ti oo jawaabu shardiga iyadna jasmisan mayna saxayn intiiba wa halkaa kugu sheegay sheekhu ka walwaagu wawdu kaainatun waxay u ahaatay macaanihii buu kuu sheegayaaye limutlaqi ljamci mutlaqu ljamc bay u ahaatay la idlaaqay naxwu jaaa waxaa yimiday zaydun zayd ayaa yimiday wa camrun camarna waa yimiday qablahu ay qabla zaydin zayd ka hor baa yimiday aw macahu ama zaydla jirkiisuu yimiday aw bacdahu ama dabadiibuu yimiday haye wawdu maxay faa'idaysaabuu ku yidhi wawdu waxay faa'idaysaabuu ku yidhi mutlaqu ljamc mutlaqu ljamc waa maxay bimacnaa tartiib ma tusinayso tartiib ma tusinayso keliya waxay faa'iidaynaysaa labadan laysku cadfay taabica iyo madfuucu inay icraabta wadaagaan macnahana wadaagaan oo ah isbaat iyo nefy ma faa'iidaynayso tartiib oo tusaale kama fahmaysid inuu zaydkan hore soo horeeyey camarka dambena dembeeyey waxaba suuragal ah inay mar wada yimaadeen waxaa suuragal ah inuu camar soo horeeyey marka kama fahmaysid tartiib iyaga waa mutlaqul jamc iyada masl waa ka ku yidhi de qablahu aw macahu aw bacdahu sababta u daba dhigayba waa maxay mutlaqujamc uu kuusii cadaynaya inaan laga fahmayn wax tartiib ah misle faanita marka iyado mutlaqujamc bay faa'idaysaa walwaagu wawdi kaainatun waxay u ahaatay limulaqi jamci jamc la idlaaqay oo la sii daayey naxu jaa waxa yimiday zaydun zayd baa yimiday wa camrun camarna waa yimiday qablahu zayd hortiibuu yimiday eeg aw macahu ama zayd la jirkiisu yimiday aw bacdahu ama zayd dabadiibuu yimiday kama fahmayno wax tartiib ah labadan laysku cadfay matbuuca iyo taabicu inay soo kala horreeyeen iyo inay wada socdeen iyo in lagama lagama kala fahmayo keliya waxaa laga fahmayaa xukunka meesha yaala oo macnaha ah inay wadaagaan icraabtiina ay wadaageen masle fahnaynta walfaau faadiina litartiibi tartiib ayay u wa taxqiibi iyo cidhbin tartiib waa kala dambayn iyo taxqiib oo isla markiiba cidhbin walfaau faadi kaainatun waxay u ahaatay litartiibi tartiib iyo wa taxqiibi cidhbin naxwu uma amaatahu allah waa dilay aadamihii faaqbarahu haddana waa qabriyey ah, ilaahay waa dilo waa oofsaday kadibna waa qabriyeeyo waxa loo faray dee in la aaso oo xabaal loo sameeyo haye u fiirso waa fae uma amaatahu faaqbara tartiibku waa maxay horta waa wadcu kuli shayin fi martabati waa in shay kasta martabadiisa la dhigo maxaa wa jeedaa ma waa kownu maa bacda alfaai waaqican bacda qablaha fa'da waxa ka dambeeyaa wuxuu dhacay ha wnu maa bacda alfaai fada waxa ka dambeeya ahaanshihiisa weeyi uu ahaado waaqican mid dhacay bacda maa qablaha waxa ka horeeya intuu dhacay kadib waxa fada ka horeeya horta dhacay kadibna waxaa dhacay wixii fada ka dambeeyey tartiibku waa sida oo tusaale fada maxaa ka horeeya uma amaatu de imaatadaa ka horeysa dilista iyo aasitaanka mid ka horeeya de horta dilitaan ka horeeya sooma ya uma amaatahu allah waa dilay aadamihii oo oofsaday fa akbarahu haddana waa qabriyeeyey haye horta dilkaa horeeya dilkii baa la helay oo waxa fada ka horeeya kadibna waxa la helay ikhbaarkii oo qabriyeyntii oo ah waxa fada ka dambeeya tarkiibku waa ka tartiibtu waa sida tacqiibkuna waa maxay waa wuquucu lmactuufi mactuufka la cadfayaa inuu dhaco caqiba almactuufi calayhi ka lagu kor cadfayo gadaashiisa bila muhlatin si aadg si aadina umay dhexayn taraakhi badan iyo dibdhac badanna kumay jirin muhla waxaa la dhahdaa marka miimka la godo bilaa taraakin wa ta'ahurin baa waayo ikbaarka iyo qabriyeyntu waxay la cudbinaysay imaatada iyo dilitaanka ya dee laba sani iyo sanad iyo umay dhexayn ee laga yaaba ina saacad keliya ba udhexaysay soo ma marka waa maxay waa taqiib taqiib wey marka taqiibka shay kasta xasabkiisa loo eega ka qaama zaydu zayd baa kacay fa camrun haddana camar baa kacay waa xilima waa idaa acqaba qiyaamu camrin qiyaama zaydin tazawaja zaydun zayd baa guursaday fa wulida lahu waa loo dhalay xalay buu guursado haddana waa loo dhalay hay de digaagadu baa saase tazawaja zaydun fa wulida soo ma marka maxaa la odhanaya waxa udhaxeeya waa muddadii muddatu xamligii int urka intiiba udhaanaysa marka taqiibku shay kasta waa fiiridiisa la odhanaya ee ahan mid kastaa ku dhufanin oo ahan taqiibku isla markaaba iska ilaalisha ataqiibu bikuli shayin bixasabi wataqiibu fi kuli shayin bixasabi waa inaad qaadati taasi waa fadi uma umina litartiibi tartiib bay uahaatay wa taraakhi iyo dambayn iyadna tartiib bay oo fada way ka wadaagaan lakin maxay ku kala duwan taraakhi taraakhi waa maxay talaakiga waxa la dha waa almuhla waa kaadsiimo in badan ba udhexaysay an yakuna almacduufu biha mutaraakiyan cala almacduuf fi zaman macduufka la cadfaya waa inuu ka dambeeyey in badan macduufu caleyga lagu cadfaya xagga zaman wuxuu ku tusaaleeyey uma idaa shaa marka uu doono allah ansharahu waa soo nashrinayaayo waa soo saaraya aadamihii baxi waa soo saaraya haye dee maxaa dambeeyey ya dee nushuurka soo ma nushuurkaa dambaynaya nushuurka ayaa dambaynaya marka waa maxay tartiib maca taraakhi faaiidayso tumadeeda ka soco walcadfu cadaf bicataa xataa lagu cadfaa qaliilin waa yaryahay wayushtarad waxaa la shardiyaa fiiha fiiha xataa xataa dhexdeeda waxaa la shardiyaa an yakuuna inuu ahaado almacduufu biha ka lagu cadfaya isman ismi inuu noqdo ismigaasoo daahiran daahira wa an yakuuna inuu ahaado ba ay huwa ismigaasi ay huwa macطuufka ay cadfaysaa bacdan bar inuu ahaado bacdigaasoo min almacduufi alay macduufu calayga ka bacdiya wagaayata gaaya inuu ahaado ayaa la shardiya lahu ay lilmacduufi alay macduufi calayga uu ahaado naxwu wadalika naxwu akaltu waan cunay asamakata mallaygii baan cunay xataa ra'saa xitaa madaxeegii baan cunay binasbina ad akhriyi wayajuus waxaa banaan aljaru jar baa banaan lahu ay maa bacda xataa xataada waxa ka dambeeya in la jaro waa ra'sige calaa ana xataa xataa jaaratun jaara inay tahay kamaa taqadama sidii inoogu soo horumartay fi lmakfuudaati makfuudaadka wayajuusu waxa kale oo banaan alrafcu in la rafciyo lahu ay maa bacda xataa xataada waxa ka dambeeya waa ra'sige calaa ana xataa xataa ibtidaa'iyatun inay ibtidaaiya tahay wa ra'suhaa ra'suhaana mubtadaun mubtadaw yahay walkhabaru khabarkiina maxduufun u goan yahay ay xataa ra'suhaa xitaa madaxeegu ma'kuulun mid la cunay weeye muxuu ku yidhi xataa waima an takuna caadifatan waima an takuna ibtidaa'iyatan waima an takuna naasibatan intaba waad baratay intaa maad baran intaa waad baratay haye haddaba markay xataad waa qaliil bu kuha ma arkaysa xataad waaba qaliil o cinda albasriyiin in wax lagu cadfaa wayba yar tahayba ama cinda alkuufiyiin miya bilkuliya laguma cadfi karin wa kuufiyintu waa waxba laguma cadfi karo shee iska ilaali haddaad aragtid bay leeyihiin wax tusaaluhu saas oo kale u yahay caamil baa meesha ku qarsoon oo jaaa qawmu xataa abuukadan waxay leeyihin jaa qawmu qoomkii baa istaagay jaa qawmu qoomkii baa yimiday xataa abuuka xataa jaa abuuka aabaana waa yimid wya caamilku w ya wuu idmaaran yahay bay leeyihin waa xadfan yahay haddaba xataada marka wax lagu cadfayo afar shardi baa lagama maarmaan afartii shardi baa sheekhaa sheegay ko an yakuna almacduufu biha isman macduufka lagu cadfaya waa inuu ismi yahay ficil waa in aanu ahayn ko dha hadda culimo laba an yakuna daahiran ismi daahira waa inuu yahay laa mudmaran damir waa inaanu ahayn saddex an yakuna bacda min almacuufi aleyh macuufu aleyga lagu kor afayo qayb kamida waa inuu yahay afar an yakuna haayatan lah haayana waa inuu yahay meesha ugu dambeysay waa inu yahay waayo haayada waxaa la idhahdaa haayatu shay waa nihaayatu waa meesha ku dhamaanayo wey afartaba matnigay kuu saarayin afarta shardi baad ka xifdiyeysa ko an yakuna almacduufu bihaa isman laba an yakuna daahiran laa mudmaran saddex an yakuna bacdan min almacuufi aleyh afar an yakuna haayatan lah afartaa shardi inta waad ka helaysaa ataa raasi ahaadan de oo ra'sigu waa ismi haye waana dhaahir haye waana bar samakada kamid a haye waana samakada halkii ugu dambaysay afartii maanad ka heli ku cadaf marka xataa ra'saha dhe maxaa banaan jer baa banaan xataa ra'siha inad tidhahdi waad iska jeri kartaa waa inagi kusoo marnay xataa malacil fajri waa inagi kusoo marnay waayahay markaa jer baa banaan waxa xatada ka dambeeya in la jaro ayaa banaan weeyaan macnuhu ee xatada daba dhaca xataa madlcilfajir waynay kusoo marnay waxaa kaloo banaan in la rafciyo marka la rafcinay fidaayaad ka dhigaysaa oo macnihi waa maxay ra'su mubtadaad ka dhigaysaa khabarkiina u goan yahay xataa ra'suha xitaa malayga madaxiisii ma'kuulun waa la cunay waxaan kusii dahdahno male marka markay naasibada noqonaysa inada hore inusoo qaanano xataa yarjica ilayna muusa waa innaga hore soo marnay sooma ma ka soco wa am am lialabi tacyiini cayimid iyo magacaabid doonisteed bay u ahaatay xilima in kaanat wa haddii ay tahay bacda hamzatin hamze dabadeed hamzadaasoo daakhilatin gashay calaa axadilmustawayayni laba siman midkood amtawa iyada waa lidalabi tacyiin eeg magacaabid cayimid farfiiqid doonisteed baa iyada loo adeegsadaa laakiin waa xilima hamzay daba dhacaysaa hamzadana maxay gashay laba siman midkood tusaale aad ku fahmi eeg ya azaydun cindaka am camrun azaydun cindaka am camrun haye amti horta waynu haynaa am sowma haysid ya maxay ka dambaysaa hamzo hamzadan maxay gashay laba mutasaawiyeyna oo camar iyo zayd soo mutasaawiyeyn ma midkood bay gasho zayd bay gashay haye amtina way daba dhacday maxaa loo baahan yahay marka dalab tacyiin baa loo baahan yahay oo waa maxay waxa weeyaan adigu waxaad og tahay adigaagan mutakalimkii waxaad og tahay mukhaadabka aada la hadlaysid agtiisa inay ku sugan yihiin zayd iyo camar mid kamidii laakiin kuu yahay ma garanaysid kuu yahay ma garanaysid ee anuu mutakalim baan ahay soo ma sheekh cabdiqaadir baan la hadlaya waxaan hubaa sheekh cabdiqaadir inay garab joogaan eh, naasir iyo eh, iyo sheekh inay garab joogaan midkood inuu garab joogo laakiin mid uu yahay ma garanayo marka maxaan ka doonayaa sheekh cabdiqaadir inuu i caddeeyo soo ma markaa ma wuxuu odhanayaa ma nacan bu igu odhanaya haddaan idhahdo a ah, cindaka zaydun am camrun ma nacan bu igu odhan laa bu igu odhan mise cindii axadahumaa bu igu laana ma odhan karo nacamna ma odhan karo cindii axadahumaana ma odhan karo waa tafsiirulariibi bilariibi shay qariiba qariib lagu sii fasiray de kolka horeba waan ogaa inu midgarab joogay maxay ii tartay cindii axadahumaa waxba ima tarin sooma keliya waxaan ka rabaa inu naasir ama inu aadam idhahdo magacoogi inu caddeeyo walaba tacyinku waa sida haddama fahanteen haddaan ku idhahdo azaydun ah, cindaka am camrun maxaan rabaa zayd ama camar ha odhanin nacam iyo ama cidi axadumaha isku odhan ee maxaad ohanaysa magaciisaad sheegaysaa dalab tacyiinku waa sida masle faanaynta wa am am lialabi tacyiini cayimid iyo farfiiqid ah, alabu tacyiini cayimid iyo magacaabid doonisteed bay u ahaatay xilima in kaanad waa haddii ay ahaato hiya iyadu bacda hamzatin hamza dabada hamzadaasoo daakilatan gashay calaa axadi mustawayeyn laba siman midkood wa aw aw litakyiiri doorgelin bay usugnaata walibaaxati iyo banaansho bacda alabi dalab dabadii naxu tazawaj guurso hindaninta guurso aw ukhtaha ama walaasheed wajaalis culamaa culimada la fadhiiso aw izuhaada ama zuhaada la fadhiiso walishaki shaki ayay u ahaatay aw libhaami ama bacayn iyo ibhaami shaki gelin aw tafsiili amase qaybin bacd alkhabari khabar dabadii naxw labitna waa nagaanay yowman maalin ayaa nagaanay aw bacda yowmin ama maalin barhkeed wa inaa anaga ow iyaakum ama idinka la calaa hudan midun bahanon ku sugan kunuu ahaada huudan yahuud ahaada ow nasaara ama kristan ahaada haye awdii buu kuu tusaalaynaya awdu waxay u timaataa takhyiir waa dooransiin laba shay oo lagu door gelinayo mid doora lagu leeyahay ibaaxa banaanaasho haddaba mid u fiirso waan soo khulaasaynanahay inay dhacdo bacda dalab iyo inay tahay bacda khabar labadaa mid wey haddaba hadday tahay bacda dalab laba arimood bay faa'idaysaa hadduu dalab ka horeeyo dalab hadduu ka horeyo dalab waynu garananaa waxay faa'iidanaysaa takhyiir ama ibaaxa haye iminka tazawaj hindan ow ukhtaha maxaa ka horeeya dalab baa ka horeeya de dalabun bilficli baa ka horreeya soo ma tazawaj mina ficla marayn tazawaj guurso hindan hindo guurso o ukhtaha walaasheed haye waa lagu dooransiinaya mid dooraa lagu leeyahay takhyiirkana farqiga u yaala takhyiirka iyo ibaaxada ana takhyiira yamnacu ljamcu bayna almutacaadifayn in la kulmiyaa waa mamnuuc tazawaj hindan ow ukhtaha id laa yajuuzu ljamcu bayna akhtayni fi nikaax wa an tajmacuu bayna alkhtayn ibaaxada laakin iyada waad kulmin kartaa marka waxa lagu leeyahay hinde iyo walaasheed labadaba meel kuma kulmin kartide dee midda kuu noqoto qaadaadu saxiix waa takhiir marka jaalis culamaaa awi zuhaada culimada la fadhiiso ama zuhaada tan waa ibaaxa iyadu intaad culimada la fadhiisatid kasoo dhaansatid eed kitaabka hoos dhigatid haddana zuhaada la fadhiiso oo iyagana dee suluug iyo ka qaada laguma diidana iyada laguma diidana saxiix wala la markaa waa maxay haddee dalab meesha u yaalo awdi laba macno oy faa'iideyn takhyiir inaad laba arimood kala dooratid ibaaxa iyo banaanaasho saxiix wala la labada macnoy noqonaysaa tazawaji hindan aw ukhtaa jaalis alculamaa aw izuhaada haddii meesha khabar yaallana saddex baa ka soo bixi shaki iyo ibhaam iyo tafsiil shakigu waa maxay waa taradud lmutakalimi qofka mutakalimka hadlaya laftiisaa shakisan ya waxaad leedahay jaa zaydun aw camrun jaa zaydun zayd baa yimid aw camrun ama camr baa yimid baad leedahay adigaan hadlayaa waxaad ka shakisan tahay labada ka yimid adigaagana shakisan waxay daba dhacdayna waa khabar haddee dalab maaha haye ibhaamku waa maxay ibhaamka waxaa la idhahdaa tacmiyat lmutakalimi cala lmukhaaabi maca cadami lmutakalimi bilxaali qofka mutakalimkee hadlaya inuu ka indha tiro yani qofka mukhaaabka ee ula hadlayo isagoo mutakalimku xaalka og ya isagu wuu garanaya laakiin oo taale waxaa tihi jaa zaydun aw camrun jaa waxa yimid zaydun zayd baa yimid aw camrun ama camr adigan mutakalimkii ka yimid waad garanaysaa laakin yaad ka indha qarinaysaa ood ka qarinaysaa qofkan saamicee ku maqlaya mukhaatabka ya marka rasuulkuu leeyahay wa ina aw iyaakum lacalaa hudan dee rasuulku waa hubay isaga iyo muminiintu inay kusugnaayeen maay xaq laakin yuu bacaynay u ifaaminayey kuwan kale tashkiik rasuulku ku riday sala allahu aleyh wasalam ama waxay noqotaa tafsiil tafsiilka taksiim baa lamide tafsiilkuna wuxuu yimaadaa bacd alijmaal wa qaaluu kunuu huudan aw nasaara eeg waxa ijmaalsanay iminka waa maxay qaaluu wowda ku jirtaa dee labadoodaba u dhacaysa waa ijmaal wey faacilka qaaluuda ku jira waa wowge haye kadibna waxaa laynoo caddeeyey koox kasta ijmaalnimaa kolka hore laynoogu sheego waa damiirka qaaluuda ku jirta kadibna maxaa lagu fasilay oo lagu caddeeyey yahuudi wixii ay tii waa la yidhi qaaluu waxay yidhahdeen waa koor kasta labadood way ku wada jiraan kunuu hudan yahuudi waxay yidhahdeen kunuu hudan nasaaradiina maxay tidhi kunuu nasara bay iyaguna yidhahdeen waa tafsiiltaasina tusaale alkalimatu ismun aw ficlun aw xarfun sna samaynaan soo marin waa taqsiim iyo tafsiil weeyaan marka awdu waxay faa'idaysa hadday dalab daba dhacdo takhyiir iyo ibaaxo hadday khabar daba dhacdona shaki ibhaam iyo tafsiil bay faa'idaysaa ima ima bikasri hamzati hamzada kasreeda xaalada ay ku sugnaatay mil aw aw ayay lamid tahay bacda dalabi dalab dabadi xaalada ay ahaatay walkhabari wa bacda alkhabari khabar dabadi xaalada ay ahaatay naxu tazawaj guurso ima hinta hinta inaad guursato aw ima ukhta inaad walaasheed guursato wabaqiyat lamhilatu tusaalayaasha intii soo hadhay waadixatun waa iska caddahay waqiila maya waxaa la yidhi ina alcadfa cadafku inamaa huwa wuxuu ahaaday bilwaagu wowda wa ana ima ima xarfu tafsiilin xarfu tafsiil weeyi kal ulaa toore xaalada ay lamid tahay fa wuxuu ku leeyahay sheekhu imaa oo hamsada lahoos dhigaa awday lamid tahay oo bacda dalab iyo bacda khabar bay daba dhacda hadday dalab dhacdo labadiibay faa'iideyn takhiir iyo ibaaxa hadday khabar daba dhacdana saddexdii ibhaam iyo shaki iyo tafsiil masla faanay laakiin waaba lasku hayaaba waxaaba lasku hayaa ma xarfu cadafa mise xarfu cadaf maa lasku haya sida raajix ah xarfu cadaf ma aha xarfu cadafku waa wowga ka dambeeya iyaduna waa xarfu tafsiil waayo imaada laba goor baa la soo celiya tazawaj imaada horesoo tafsiil maha laisku waafaqsan yahay iyo dan saasoo kale xarfu tafsiil u tahay wowda ka horaysa ayaa xarfu cadafa waayo xarfu cadaf xarfu cadaf ma galade id laa yadkhulu xarfu cadfin alaa mili calaa mili xarfu cadaf isagoo kale ma galo oo wowdu waa xarfu cadaf imaadana waa xarfu cadaf ma xarfu cadaf ba xarfu cadaf gala maya imaadana waa xarfu tafsiil wowguna waa xarfu cadaf sida raajixa ah ibnu hishaam fi sharxi qadri wuxuu ku odhanaya waqad tadamana sukuuti can ima anaha hayru caadifa aamusnida aan ka aamusay imaada hadalka sukuudkaygaas wuxuu keensanayaabuu odhanaya inay hayru caatifo tahay waana xaqa bu odhan saasa xaqa farisina saasuu odhanaya jurjaanina wuxuu oranaya cabduha min xuruufi lcadfi sahwun dhaahiru in xuruuf cadaf imaada lagu tiriya waa gaf muuqda buu ku ley waa sahwi dhaahiraba wbalbal lildraabi idraab ayay u ahaatay jeedsi aaliban sida aalibkaa naxu qaama waxaa istaagay zaydun zayd ayaa istaagay bal camrun maya camar baa istaagay walaakin laakina lilistidraaki ka daba tag bay u ahaatay naxu maa marartu maan soo marin birajulin nin maan soo marin rajulkao saalixin wanaagsan laakin aalixin mid xun baan soo maray walaa laana linafyi lxukmi xukun anfintii bay u ahaatay camaa bacdaha waxa iyada ka dambeeya laga anfiyo naxu jaa waxa yimiday zaydun zayd bash waxay faaideysaa waynaga gaadsinaya ma dhaweyla tahay bash waxay faaidysaa idraab idraab bay faaidysaa bashu waa idraabku waa maxay waa jaclu maa qablahaa waxa iyada ka horeeya laga dhigaya fi xukmi maskuuti canhu wax laga aamusayo kale laga soo qaadaya waxa iyada ka horeeya waa idraab waa qaaliban laakiin sida qaalibka mararka qaarkood intiqaal bay ku timaada ama tarku shay ila ahm in shay laga tago mid ahama loo tago sida wejuka wejigaagu annajmu niyo waa xidig balilbedru maya waaba ayax balilshamsu maya waaba qorax kolba ka muhiimkaad doonanaysa kalena waad iskaga tegaysa idraabku laakin waa maxay waa jeedsi maslfanima xukunka iyada ka horeeya waxay ka dhigaysaa maskuutu canhu laga aamuso o kale oo kolkaa dad eeg qaama zaydu zayd baa istaagay bal camrun iskaba daa zayd istaagitaankiisa camar baa istaagay kii zayd maxaad ka soo qaatay maskuutu canhu wax laga aamusay oo kale haye kii dambana isagaad siisay de sooma waaya waxaa loo shardiyaa laba arrimood ko macduufka cadfasa inuu mufradiyo jumle inaanu ahayn laba waxaa ka horeeya ama waa isbaat ama waa amar ama waa nafyi ama waa nahyi waa iska basiid laakintu waxay faa'iidaysaa istidraag hadal hadal laga dabageeyo haye iyadana waxaa loo shardiyaa saddex arrimood ko macduufkii casasa waa inu mufrad yahay jumlo waa inaanu ahayn laba nif iyo ama nahyi waa inu ka horeeyo saddex wow waa inaan lagala horreyn haddee wow lagala horeeyo dee istidraagnimun bay faidina iyado xarfa cadaf noqon mayso walaakin rasuul allah ka waran ma kana muxamedun aba axadi min rijaalikum walaakin rasuul allah laakin tan ma xarfa cadaf a ah maya waxa ka horeeya wow soo ma iyado istidraag un bay faa'idaynaysaa lakin xarfa cadaf maaha maxaa ku timid de laada laad waxay faa'idaysaa bu kuri linafyi lxukmi xukunka in laga anfiyo camaa bacdaha waxa iyada ka dambeeya waxa horey xukunka loo sugaya waxa iyada ka horeeya ka ka waa laga anfiyaya jaaa zaydun zayd baa yimiday matbuucii la raacaya maxaad u sugtay maji taabica dambena maxaad ka anfiday majiga hore aad sugtay laa camrun camarsa muu iman saxiix walalah iyada lafteedana waxaa loo shardiyaa saddex ko waxay cadfaysaa waa inuu mufrad yahay jumlo laba waa in lagala horeeya ama amar itifaaq ama nido sida saddex waa in xarfu cadaf lala xidhiidh xarfu cadaf haddii lala xidhiidhiyo dee xarfu cadaf waxa weya haddii lala xidhiidhiyo waxay noqonaysaa iyadu waxba faa'idayn mayso xarfu cadafki isaga muxuu noqonaya xarfu cadafki xarfu cadaf baa lala xidhiidhiya xarfu cadaf noqonaya iyadu keliya waxay faa'idaynaysaa nafyi limaa qablaha waxa hore ay anfiyayso ee caadifa iyadu noqon mayso aska basit sheekh waa intii ajrubinkan kusoo marnay wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astaغfiruka waatuubu ilayk